guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garyagarisirtiyey gelin ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees tarsadayhabeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay shanta bisha labaiyo tobanaad ee disembar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida ah magaalada muqdisho waxaa kulamo gaargaar ah uga socday maalmihii lasoo dhaafay xubno mucaarad ku ah dowladda hadda jirta ee soomaaliya kuwaas oo horey soo qabtay xilal kala duwan oo madaxweyne ilaahi ra-iisul wasaare gaaraya kuwaas oo ka hadlayay muddooyinkii ugu dambeeyey wax kabeddelka dastuurka oo dardargelintiisa ay wadda dowladda haddaba waxaan eegi doonaa markii la qaadanayay nidaamka federaalka waxa jiray ama federalismku waxaa keenay sababo jir ayaa keenay is-aamina marka maanta dastuurkii in markiiba lagu soo dooday inay soomaali kala maqan tahay waxay keenaysaa intii isla joogta inay kala tagto haddana waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaan isimada dhaqanka ee deegaanada s e c waxa ay maanta kulamo la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dani si ay ugala hadlaan khilaafka doorashada oo deegaanadaas muddo soo jiitamaya khilaafka ka taagan hanaankii ay u dhici doorashada deegaanada puntland waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog horeysi aad ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay dhegaysatay kiis dil ah oo qof shacab ah lagu geystay saldhigga degmada waaberi kaas oo ay ka dambeeyeen askar ka kala tirsan booliiska iyo nabad sugidda qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korna intaa barnaamijka aynu ku guda jirnay aad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan kuma xidhno waa shay nagu qaaliyealaad cabdulla cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo mar kale xog waraysa meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga haka ijaaran gaarigaaga haka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn la'anna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeera waa ku khasbanaay maxkamadiisoo tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal xog horeyse ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waxauu idinkaga imaanaya markana hadii aynu eegno waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ka socday kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayeen xubno siyaasiyiin ah kuwaas oo qaarkood dibadda kasoo laabtay iyagoo la yeelanayay xubno kamid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya si ay kagala hadlaan wax kabeddelka dastuurka oo dardargelintiisa dowladda ay wado xilligan waxaana xubnahan kulamada la qaadanayay xubnaha mucaaradka ah iyo sidoo kale xildhibaanada ay iskugu jiraan siyaasiyiin iyo rag horey usoo qabtay jagooyin kala duwan oo ilaa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare gaaraya kulamada ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa inta badan qorshaha kudarsiga ah ee dowladda soomaaliya ay wado ee ay la qaateen xubnaha golaha wadatashiga qaran ama madaxda maamul goboleedyada ee golaha wadatashiga qaran shirar ay ku yeesheen magaalada muqdisho ay kaga soo saareen nidaamyo lagu gaarayo doorashooyinka soo socda taas oo ay ku tilmaameen mucaaradku in la jibinayo xeerar dastuur ah oo markaa dastuurka uu qorayo waxaan wax ka weydiinay wax kabeddelka dastuurka doodaha ku gadaaman iyo buuqa muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhashay dowladda siday u dardargelinayso iyo muhiimadda uu leeyahay wax kabeddelka dastuurka caqabadaha ka imaan kara haddii la dardargeliyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabelle sheekh cismaan bare socida xaabsi waad mahadsan tahay dhammaankaadi kulmay shaqaalaha waad salaama salaan kadib waa sax maalmahan buuq ayaa taagnaay ama khilaaf yani ku saabsan wax ka bedelada dastuurka xuseen horta hadaan taariikh dib ugu laabano dalkan kow iyo ayuu burburiyay soomaaliya kala irdhootay dabeedna waatuu shirkii jabuuti lasugu xigo ismaaciil cumar geelle dib u heshiisiin halkaa ka furay soomaaliya markaasa waa markii uu horeysay ee ay soomaaliya ku heshiisay waxa layihahda afar beelood iyo iyo bar oo hmm. ay soomaaliya hore u aqoonin iyo dasto iyo cahdi kumeel gaar ahoo warqado kooban oo qoran ahaa marka hadda maalinba meel baa lasoo qaadayo markii dambe oo hataa laisugu tagay laba kun iyo muxuu ahaay muxuu ahaay iyo saddex iyo tobankii hmm. ama laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa tiraahda mxuu ahaay Eh, laba kun iyo kowdii ama laba kun iyo maxay ahayd afar eh, eh, labadii waxaa tidhaahdaba shirkii bagaati laisugu tegay haddana axad qarameed kalaa lasoo qortay isagana oo kii kaabaaya dawladii markii halkaas ay timid cabdullaahi yuusuf oo khilaafkii wixii ay waqtigeeda dhamaadeen waatii dawladii gumeel gaarkeeda ah, sheekh shariif haddana uu qabtay sheekh shariif ayaa wuxuu qoray dastuurkan hadda gumeel gaarkahoo ah yani codobada ka kooban kaasoo muxuu ahaay ay argooxa ansixisay gaaraysa muxuu ahaay sideed boqol iyo shan iyo labaatan marka dastuurka waa heshiis bulsho soomaaliya weli yani qayb baa maqan oo hadda aan yani jamhuuriyadii soomaaliya aan yani siyaasadeeda ku qanacsaneen si somaliland oo kale khilaafyo badan oo kale ayaa taagan dalka waxaa haysta muxuu ahaay argagixisa caalamiga ah oo dhibaato badan ka taagan oo gumaysa cusub soomaaliya gelisay dalkii maanta dhibaato ka wataa ka weyn oo yani waxaa ku dhuftay bi fatahaadaa ku dhuftay dad ayaa calayn ama cagaarka cunaya marka in maanta haykalkii intaa lagu soo heshiiyey soomaaliya geeshiisa layiraahda si fudud baa baarlamaanka lagu masinayo adeer anigu arrintaas ilama qumana arin sahlana ma aha ciddii hadda ku tilaabsatana waxay dib u celinaysaa oon wixii laga soo shaqaynayo muddo dhowr iyo labaatan sano ah waxyaaba badan inay uga xiran yihiin ay sheegtay dawladda caqabad uu ku yahay dastuurka aan dhamaystirnayn caqabadaha sidee lagu gudbaa haddii aan dastuurka la dhamaystirnayn shee cusmaan dastuurka in la dhamaystiro aad aaday muhiim u tahay anagana waa oqolnahay in la dhamaystiro laakiin waxaa jira waxyaaba masiiri aho baarlamaankaas ay dhamaystiri karin sida heekelka dawladda madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ah waayo eh, soomaaliya ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa maanta oo dhowr iyo laba jeedo lixdan sano dadka muxuu ahaay maamulayay ama dawladihii soo maray dhowr iyo saddex hadda ra-isul wasaare xamsi ku yahay rayaasa saddex iyo labaatan ra-iisul wasaare intaas dawladahaas kuma kumeel gaar ha noqdaan ama dawlad rasmi ha noqdaan markii laga rabo dawladii kacaanka oo markii dawlafteeda ra-iisul wasaare yani gudubtay intaas eh, ra-iisul eh, wasaare iyo madaxweynea dalkan uu lahaa dalkan waa soomaalida waad aragtaa in oo eh, maamul goboleedyo hadda waxaa keenay ama federalismka waxaa keenay sababo jira ayaa keenay is-aamina la marka maanta dastuurkii in markiiba lagu soo booday inay soomaali kala maqan tahay waxay keenaysaa intii isla joogtay inay kala tagtaa dalan runti laakiin marka waxaa iska jira qodob iska iigi ah sidii hadda waa laga doodi karaa muxuu ahay axzaabtoo kale waxaa laga doodi karaa maxay aheed wixii kaloo muxuu ahay yani qaabka qaybsiga khayraadka iyo muxuu ahaay maamul goboleedyada iyo dawladan mxuu dhexa wixii kaloo ka dhexeeya iyo waxyaabo badan oo laga hadli kara ayaa iska jiro laakiin oo doorashooyinkaasaa ugu muhiimsanba laakiin in laga bilaabo haykalkii dawladoo ilaa lixdanka soo dhisnay maanta la yidhaahda waxay u ekaanaysaa in la marayo sida madaxweynaha uu sheegay wuxuu yidhi in dawlad sal adagaa loo baahan yaha dawlad sal adag marka waxay umuuqanaysaa dictatornimo iyo dawlad yani kala daris ay wakaalaysaa secondly waxaan haddana aan laga bulshadii soomaalida lagama dhaadhicinba siyaasiyiintii dalkan magac ku lahay lagalama tashan baarlamaankii labada aqal aad arkaysaa aan lagala tashan hmm. oo aan muxuu ahay laga tala gelino yani madaxweynaha intuu mashaahid ka hadlo ama u yeero uu leeyahay waa la marina dadki intaasubay ku warhelayaan dalkan adeer waa dal oo eh, yani ku jira dhismo ama kabkab ku jira oo hadda la yegleelayo dadka soomaalida la isku keenayo marka in maanta layihahd midaqoorta laga saara anigu inay sax tahay ilamecirka wax badan hadda suuqa laga bedeli karaa laakiin haykl haykalkii dawladda mm. aan muxuu ahaay maalmo qoorta yani aan midigajir ah inay sax tahay anuu maqlo laakiin eh, dhowr goor oo lasoo ba sida aad sheegtay oo dastuurka ka hor eh, oo magacyo kala duwan loo soo bixiyay hadda eh, in la dhammaystiro shacab ayay ka xigtaa ayaa tiri shacabna in la helo oo cod shacab lagu soo dhammaystiro dastuurka arrin sahlan ma aha halku muxuu noqon karaa maya horta waxaas wanaagsan hadda waxaa jira wax laisla ogolyahay oo hadba wixii laisla ogolyahay heshiis bulsho waa dastuur ma aha moogtahay ayad qur-aan ama xadiis rasuul maaha aleyh salatu salaam waxaa loo baahan yahay hadba waxay bulshada isla ogoshahay in la qaado bulshada hadda waxay isla ogoshahay in eh, qaabkii odayaashii iyo doorashadii dadbaneed wax laga tallaabo cid walba soomaaliya waa ogoshahay maanta waxaa la ogolyahay dalkan argixisada in laga saaro waxaa lawada ogolyahay awoodaha dawlada federaalka iyo dawlada goboleedada ama dawlaha dawladaha xubnaha ka ah, dhexe inuu yani khayraadka qaabkii loo qaybsanayo in lagala hadlo cid walba ogol waxaa ku filan dalkaana markii hadda doorashooyin ay gaarto oo weliba hadda doorasho rasmi ay ka dhici karto un doorashooyinkii ti afghanistan oo kale u ama doorasho lamid ay ka dhacdo si kastaba haatan waxaa lagu mar in lasoo maray konton iyo ko markii kale hadda inay boqol iyo ko ahaad haddana de waa inay maalba waxbaa kasii runtii kusiidirmaya oo tilaaba ayaa hore loosii qaada marka doorashadaas in laga shaqeeyo oo axzaabta laga shaqeeyo oo laga heshiiyo oo m markii doorashooyinkaas ay dhacaan kadib oo axzaabta ay xadgasho waxay suuragal ah kadib waxaa la dhihi karaa dawladda qaabkeen u qaadanaa haddana iyadoo wadarood la tahay laakiin in wixiba ay noqoto hal qof afkii shaaq soo bax oo waa la ay noqoto mm. soomaaliyana ma aqbalaysa ila tahay soomaalida hadda joogtana way kusii kala fogaaneen waayo dowlad goboleedyada intooda badan may ogola oo puntland lagama soo qayb jirin in shirkaan marraba qayb kama noqonin somaliland kama noqonin waad ogtahay somaliland dagaalaa ka dhacay in sool iyo iyo iyo muxuu ahaay somaliland inteeda kale aysan maanta is haysanin mm. eh, waad ogtahay inay eh, jubbaland khilaaf badan ka jiro maxay ahayd meesha la yiraahdo hadda buuq siyaasadeeda ka jira meesha la maxay hmm. ahayd puntland dalkii dagaal ku jiraa hmm. marka hadda wax khilaaf kalo weyn fiiri dastuurkaas intaa la eg soomaaliya waxay iskula joogtaa hmm. dastuurkaas waayo awoodaha iscontrolaya weli ma gaarin dawladal adag oo in hal qof amarka soo baxay wala ma gaarin waxaa loo baahan yahay dadka si kalsooni afar beelood iyo bar maxaa loo keenay kalsooni daraa loo keenay haddana waxaa la rabaa inay awoodaha isdayla tiraan oo ra-iisul wasaare uu yimaado oo ra-isul doorkiisa qaato oo baarlamaanka doorkiisa qaato ay maxkamadaha doorkooda qaataan oo ay madaxweynaha doorkiisa qaataan hadda waxaa kugu diri lafeeday garsoorka maanta soomaaliya ka jira ma garsoor lagu kala soomaan karaa ma aha waxaana keenay yani magacaabinta la magacaaba madaxweyneha ayaa magacaabaya xukuumaddaa magacaabaya birta xilkaa laga qaada guddi adeeg garsoor ma leh beri hadii ay noqoto dawladan dawlad muxuu ahaaye baark hadii noqoto maxay ahayd oo amarka hal meel kasoo baxo baarlamaanka wax macnala usan noqonin oo ra-iisul wasaare u jirin oo madaxweyne la magacaabay madaxweyne ku-xigeen la magacaabay u jirin adeer dalka waxay noqonaysaa in wajiha aanan yani la soo celin karna uu qaado waayahay eh, inta la ogsoon yahay hadda ilaa iyo afar maamul goboleed eh, waxa ay taabacsan yihiin dowladda dhexe oo jubbaland galmudug eh, hirshabelle iyo koonfur galbeed sidoo kale golaha wada tashiga qaran afartooda iyo gobolka banaadir iyo xukuumadda iyo villa soomaaliya ama madaxweynaha ayaa shirayay muddooyinkii ugu dambeeyey marka hirgelinta siyaasadan waxaa u xil ragga maamul goboleedyada maamulo suurtagal ma tahay ma hirgeli karaan arrinkan eh, runtii waxyaabaha hadda aan yani raba in ku sheego waxa kamid a ah oo dawladda shaqada utaalo kamid a ah, maqaamka eh, caasimada muqdisho eh, iyo maxay ahe dadka afartan mili ka badan xuquuqdooda hataa ma lagu sheegin runti hadday tahay muxuu ahaay qaab dastuuri ah oo hadda maamul sameyn ah hadii tahay muxuu ahaay dawladda dhexe aqalkii sare ay tahay dadkaas ayaaba xuquuq lehedaa in yani dastuurkaas wax laga bedelo u baahan eh, iyagu marka eh, mar kastaba waa oon yani nomination waayo dawladaas meesha ugu yeer bay tagaan gobolka intaa leedaa maamul goboleedyada aad sheegaysana qaar badan baa hadda ka laabtiyo runtii markii ay dadka lafashi la sameeyaan way ka laabteen ma waad arki doontaa puntland awlaysan ku jirin eh, muxuu ahay jubbaland hadda ra-iisul ayaa tagay wuxuu kala soo laabtana cid walba way og tahay eh, runtii eh, hirshabeellan awal waxay u aqbashay hadii soomaaliya ay israacayso soomaaliya ay u tanaasulaan laakiin hirshabeella wax faa-iida ah awalba heshiiskaas kumay qabeen waayo maamul goboleedyada kale waxaa loogu daray oo hadda eh, galmudug iyo koonfur galbeed ay madaxda yani meelaha yani maalmaha dadku shirshirinaayeen midna waxaa laba sanaaba loogu daray midna hal sanaa loogu daray jubbaland saaso kale hal sanaa loogu daray hirshabeelle marka awalasa maqadyaan ka taagneeba oo yani iyada sanad wax laga jarma wax aan loogu darin runti markaas dawlad goboleed ogol runti ma jirto hirshabeellana balwanka ma ogola kuwa kale laftooda macnaha may ogola hadday ogolyihiin baarlamaankaas ay ay ay ka dhaadhicin lahay bamaali mm. weyna ma ogola fikirka dowladda in la bedelo soomaaliya ma ogola waayo xaqey ku ahay heshiiskaas odayaasha dhaqanka civil society dhamaan qaybaha bulshada ayaa dastuurkaasi ayaa ka ahay haddamalswaayihin marka eh, yani habitaan siyaasadeed cidina kuma bedeli karto hadda guddoomiye ma laysu keeni karaa dhammaan dadkaas si ay eh, u dardargeliyaan wax kabedelka dastuurka waxa dastuurka ku sheegay waxaa u yeela dowladda oo ay waktiba yani qaadanaysaan ku hore caasimada soomaaliya maqaamkeeda si uu noqonayo dadka ku nool oo afartan milyan gaaraya oo ama ka badan xuquuqdooda soaad garta maaha ah. dadka maqan yani somalilan dib u heshiisiinteeda ambaarigoobkeeda puntland yani soo celinteedi mm. ayaaba wakti ayaa qaadanaysa adeer laga shaqeeyo iyo in laga shaqeeyo doorashooyinkii iyo amnigii ay ku qabsoomi lahaayeen geed mage la jaraay marka kooaad eh, yani laamaka ama darfaha laga jaraa mugta in maxaa keenay haykalkii lugu soomaaliya kula socotay oo maanta feri gudoomiyaha eh, baarlamaanka iyo golaha shacabka iyo kan maxay ahayd aqalka sare reere ayaa ayaa ayaa ah, muxuu ahay belmetel ayaa ayaa ku fadhiyay markii ay reerahaas qaataan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha reer kalaa kala qaatay eh, maxkamadda sare iyo wasaaradda arrimaha dibadda reer kalaa qaato marka awood isku dheela tiran oo isbuuxinaysa ayay soomaaliya maanta ay ku dhisan tahay oo heshiisiinta lagu daray marka awoodihii hal mar geedkii baa salka ka jar waa gartay sheekh cismaan eh, ka waran guddoonka baarlamaanada maamul goboleedyada waxa ay diideen casuumaad kaga timiday eh, guddoonka labada aqal ee eh, jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyaga door noocee hay wax kabedelka dastuurka ku yeelan karaan casumadaas ay diideen hadii aad aragtay waxa ay soo jeediyeen eedo marka eedaha suurtagal ma yihiin iyagana walaahi laba kun sideed iyo tobankii aniga markaan gudoomiyaha ahay hirshabeelle ka ahaa waxaa jira heshiise ay galeen gudoomiyaasha baarlamaanada oo markaasi jerman u ahaay runtii gudoomiye jawaari heshiisyo baan ayaa jira oo lagu heshiiye oo in lagawada shaqeeyo ah oo sharciyada in lagawada shaqeeyo ah oo in xeerarka iyo gudiyada kulli eh, lagawada shaqeeyaa oo markii baarlamaankan uu gaaro eh, qaraar ama uu sharci soo gaaro in dowlad loo gudbiyo iyagana ay fikirkooda ka diirtaan eh, muxuu ahaay qaabka muxuu ahay waxa la yidhaha rirkoostig oo kale miisya miisaanida in maxay ahayd in miisaanida wax loogu daro in wax badan ayaa jira oo heshiis runtii iyo qaab ay dadka iska fahmi karaan marka wixii oo dhamaa waxaa ii muuqanaysa qoraalkooda waxay iiga muuqanaysay eh, in laga baxay oo waxba aan laga soo qaadin ma marka door waxay kuleeyihiin bulshada soomaaliyeed waxay degan tahay dawlad goboleedya inta badan degan tahay marka door waa kuleeyihiin in laga siiyo wax kabeddelka dastuurka iyo ka qayb qaadashada iyo fikir diibashada xaq ay uleeyihin in laga siiyo sheekh cismaan barre guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey wax kabeddelka dastuurka oo muran iyo buuq uu ka dhashay muddooyinkii ugu dambeeyana ay siyaasiyiinta mucaaradka ah aad kaga soo horjeedeen arrinkaas iyagoo kulamo la qaadanayay qaar ka mid a ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya tahay godingodin ku taalo gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran saaxiibayaal xog waraysa aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa weyday kaga imaanaya markana haddii aynu egno maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay dhageysatay kiis dil ah oo qof shacab ah lagu geystay saldhigga degmada waaberi kaas oo ay ka dambeeyeen askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada falkan ka dambeeya ayaa iskugu jira sugid iyo booliis sida la sheegay waxaana falkan uu dhacay afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan iyadoo allahu naxariistay faadumo maxamed cabdi ay ku geeriyootay askartan israsaaseen ku dhex martay saldhigga iridkiisa waxaa ka xiraa maam faadumo wiil ay ayeye u tahay kaas oo lagu soo eedeeyey in ciyaal weerada uu ka tirsanaa dhallinyarada magaalada muqdisho ka geysan jiray dhaca iyo boobka iyadoo mararka qaarkoodna ay dilal geysan jireen ciyaal weeradu balse shaqaaqada ayaa waxaa ugu dambeyntii ay ka dhex dhalatay ciidamada nabad sugidda oo iyagu doonayay yarkan u xiraa ciidamada booliiska oo saldhiga ku xiraa iyo sidoo kale ciidamadii booliiska ahaa ee saldhiga ku sugnaa maamada ayaa waxa ay gacantiisa ku baxday sida lagu soo eedeeyey cabduqaadir maxamed ibraahim maadey oo askari ka tirsanaa ciidamada booliiska ee saldhigga degmada waaberi ahaa kaasoo kormeeraha koowaad aha xilliga ay shaqaaqadan dhicisana waxaa shaqaaqada inuu ka dambeeyey lagu eedeeyey maxamuud maxamed xuseen oo ka tirsan isaguna booliiska ee ilaaladna ka ahaa saldhigga booliiska ee degmada waaberi waxaa eh, ragga lasoo eedeeyey nabasugidda ay kale yihiin axmed maxamed ibraahim oo isagu doonayay wiilka yar ee u xiraa ciidamada booliiska saldhigana ku xiraa kaas oo gabar haasaawo ay kala dhexeeysay amaba kala dhexeeyey eh, la dhashay xasan saalim kadiye iyo nuur maxamed cusmaan maxamed axmed cabdi amiin ayaa iyaguna ka mid ah ragga ku eedeysan halka booliiskana uu raacsiisan yahay labadii hore ee midna shaqaaqada uu ka dambeeyey in ay bilaabato halna uu ku eedeysnaa dilka maamada axmed cali xuseen oo isaguna kormeero labaad ahaa xilliga ay shaqaaqada dhaciisay waxaa marka hore ay xeerlaalintu horgeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida goobjoogayaal ku sugnaa xilliga dhacdadan ay dhaciisay intaasoo dhanaa soo bandhignay caddeemaheenu marka waa caddeemo buuxa oo shaki lahayn oo ciidana shaki ay gelin jirin saraakiishii roondada ku qorneed oo la xiriiray si cayaal weeraradaas loo soo qabto kadib taleefona kullay u soo dhacay taliyihii si deg degsiimoo ku baxay muddo kadib wuxuu noo soo noqday asigoo wiil yar iyo yar kaloo askari iyo bisoolad wato oo noo keenay askarigii bisooladiisii anuu ii dhiibe wiilkii iyo askarigii iyo taliyihii iyo gudahay galeen intaysan ayaga noo imaan dad ka soo hormaray oo faamilkii wiilka laga soo waday iyo dad kaloo deegaanka ah aa ka soo hormaray intaanba la keenin aba saldhiga uu banaankiisa la buuxay wiilkii markii gudaha la geliyay gudahaan gelaynaa iyo waxbaa la dhahay kadib askarta ku qorneed waardiyaha waxaa taliya unug u ahaa geesa geesaweyne geesweyna waxaan idhi bulshadan dhammaantood saldhigga ma wada qaadee hoolaa ka socotee banaa waxyar gadaal u durjiya sidii ay sameeyeen gadaalay u bixiyeen hooshii ayadoo socotaa waxaa noo yimid askari dharcada oo mooto feekoon wato anigu kulley markaasaa iigu horeysay joolaal la yidhaahdo gudahan rabaahuu yidhi sooladaa laga reebay wow gale muddo kadib wuu soo baxay bisooladiisuu qaatay bannaankuu soo aadeen mar kaloo nagu soo noqde anaa la hadlo waxaan ku idhi gudaha hoolaa ka socotee intay hoosha ka dhammaanayso dadkaas dhexgal haddii shacabka ahaan aad oga baqaysidna annaga kaali oo nala joogo halkan fadhiiso kadib uu naga noqde daqiiqad kadib waxaa noo yimid laba wiil oo mid ka mida oo aada u caraysan yahay oo leh gudahaan gelaynaa hadda gudihii hoolaa ka socotee ee intay hoosha ka dhammaanayso yar u kaadiye baarisaa socoto qof baa wax lagu soo eedeeyey wiil yara ah, ah, dhibano oo la garaacay waxyar noo kaadsha iyo maye gudahaan gelaynaa ma gelaysiin allah haddiiba baasha dagaal ay tahay kadib mid ka mid baa kala wareegtay bisooladoo la soo baxay wou cabbaystay hore u dhaqaaqe isla wakhtigaas waxaa soo galay albaabka birta laga qaado luuqiisa oo laga soo galo allah u naxariiste hoyfaado maxmed iyo ismaaciil oo wiilkeedaah bulshadii aan durjinayna way soo xoomeenoo way soo laabteen kadib askartay waxaan ku idhi dadkan dib nooga celsha dib nooga celshadii sidii dadka loo waday si safee ay saan ugu baxeen gees weyne geesoo xigay haafkoogna dhexdooda ku jiray madiina geesoo xigay dadkii ay gadaal u celsheen waxaa meeshii ku haray saleebaan oo ay dhashay maamad allah u naxariistee baaba maxamed gees weynaa yidhi dhaqaaq gal dadku waaba la hadalnay adig maxaa noo dhegaysanaysaa garabkoo ka qabtay asigana saa camalo iska dhahay kadibna wou kala tuuray kala tuurka oo kala tuuraayay gadaal usikada oo lahaa maamadii iyo wixii kaleoo meesha joogay ay soo xoomeen kadibna gadaalaa xabad ka soo dhacday hadee askartii hortooda bustoolad lagu cabeystay haddana xabad lagu soo riday ayaguna xabaday rideen allaa u naxariistay maamadiina sidaasay ku dhaawacantay muddo kadibna ay ku geeriyootay waa kaa askartaa labadii nacba xabalaa weerideen qaybta buliiska maday geesa weyne ma sheegi kara haafkoog inuu xabad riday iyo in kale sababtoo ah isqabshada marka la isqabsanaayo waa soo istaago waxaan islahay kala qabo xabada ay ugu timid oo meeshii golbaarda aheedoo kursiga ii yaalo aan fadhiya derbigiisay ku dhacday qaaba marka aan wax kusii tixraaco maanan helin ilan xabadana waa isdabayaaleen ma sheegi kara taas laakiin inay xabado soo dhaceenaan sheegi karaa askariga kee qiray wiilka lala keena askariga canuga lala keenaa guduhu ku jiraa wou soo caabaxay asigii iyo cunigi yaraaba way soo baxeen cunigi yaraa ayeydiiyo dhaawacoo arkay hore u baxay muddo kadibaa maamo iyo wiil kale ay keeneen askariga gudahoo ku jire oo bistooladda aan ka qaadno taliyo oo wade gudahoo ku jire wax rasaasta riday ka mid ma ahayn laakiin saddexda wiiloo kale kullay uun ayagaa is yaqaanay wax rasaasta soo riday ayagay ahaayeen iyo wixii kaloo la socdo qarsoontaba ma sheegi karno waa la socda waa la socda waana guri guriga soo soo wadayba ha gurigaas soo raacani meeshaa imaanay stationki stationkaa imaanay markaa imaanay meeshii la buuxa arkay oo la buuxo gadaalna la buuxo bes markaa askari waxaan ornay meeshaa waxaan rabnaa stationki qorigii saan soo dhahay oo anagu soo taagi laakiin qorim soo gaben saan wada waa ka leexday markaan abeen aan ka leexday xabadkaas oo dhaceen sidaa horta ku dhacday kuwaasi waxay ahaayeen goobjoogayaal ku sugnaa xilliga dhacdada ay ka dhacaysay saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho oo xeerilaalintu ay horgeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida dhinaca kalena ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida cabdicasiis cusmaan faarax ayaa isaguna waxa uu ku soo eedeeyey in ay faldembiyeedyo galeen raggan ay maxkamadda looga baahan yahay inay ka gudato waajibaadkooda kuna xukunto dembiyadii ay galeen xukun u dhigma intaasoo dhanaan soo bandhignay caddeemaheenu marka waa caddeemo buuxa oo shaki laeen oo ciidana shaki ay geli jirin boqol iyo toban boqol faldembiyeedka in loo caddeeyo si shaki la si shaki la-aan c c t v da u caddaysay dhakhtarkaa u caddeeyey intaasoo dhanaa u caddaysay waxaan codsanaynaa sanaha koowaad cabduqaadir maday inay maxkamaddu ku xukunto dil togshaa oo ah qisaastii maamadaas maamadaas masaakiinta ah qisaasteeda in lagu xukumo iyo dil togshaa maxkamadda ku xukunto qodobkan kusoo eedeyn eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad geesay iyo iyo haafkoog eedeysanayaashaas ayagoo da-daas ah oo laga rabay inay sharcigii dhowraan oo ay booliisna yihiin booliiskuna waxaa lahaa waa allaa maamado ciidankaa lahaa waa hooyada ciidanka waay meeshii lagu badbaadi lahay waay ayaa waxay ka qayb qaateen sida taliyayankooda uu sheegaya inay xabada ku ridaan taliyayakanka caadi u caddeeyey recording waaba ay duuban tahay xakabaddu waa ay fiiri kartaa caadi u caddeeyey in geesay imaday ay xabadda rideen xaafkooq oo ka reebo shaki u gelisay balse maragyadii kale ismaaciil oo meesha goobjoog ahaa saleebaan oo meesha goobjoog ahaa ayaa si shakilaana u caddeeyeen boolis xabad ay u reeban xabado ay rideen sidoo kale ciidamada waan soo eedeynay ilaalada shacabka nuur eh, nuur xasan amiin iyo maxamed ibraahim maxamed axmed ibraahim intadoodana waxay ka qayb qaateen oo u hoggaansami waayeen oo ku soo eedeynay amaradii saldhigaas u hoggaansami waayeen waxaan soo bandhignay ayakana dhibaatada meeshaa ka dhalatay ninkii iskugu wacay ee dhibaatadaas ka shaqeeyey waxaan soo bandhignay eedeysane maxamed ibraahim ee sanaha toddobaad in uu falka meesha ka dhacay ishortaag uu ku sameeyey eh, saldhigii cadaaladdii loo la geelahayo soo bandhignay qaabka ishortaag uu sameeyey isagaana qiraada qiraalkiisa ku caddahay waxaan cudsanaynaa maadaama xabadahoodu ay rideen falcelin ka dhalatay kamarad ee ku durin waxaan codsanaynaa in lagu xukumo xabsi adag si ay waano ugu qaataan ciidamada booliiska ee degmooyinka joog dadkaan dad loo adeegaayo waay dad masaakiina waaye dadkaad u adeegayn xabada ku furto si ay u noqoto kuwaana qaadasho kuwaan soo xiran waxaan codsanaynaa in xabsi adag ay ku xukunto maxkamaddu oo qodobada aan ku soo edayn ay dhigayaan kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka xeeliyaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo markaa maxkamadda ciidamada ka dalbaday in xukunno u qalma ay ku xukunto eedeysanayaasha lasoo hortaagay maanta gafgaf sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan agaag saaxiibayaal waxaan idin karaagelinaya wakhtigoo naga dhacay qodobada qaar oo noodhina barnaamijkeena idiima soo gudbi karno markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalaman waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadaha kale maanay waa eh. la soo socdaa kowdhe wax la soo eh. sidaa lamadhe eh. samir yeeldha weligii soomaala ha fuduudaan abdulow mu'aaon shamuuriyan badandallah wedeleta waar sanadka cusub inuu soo socdo waanu ognaho maalmo kooban baa ka hadhay war mar haddii naloo sheegay in wax la soo sido ma iska sugaynaa maa meesha ku kala tagno war meel kale lahaadeena waxaa la yidhi ma soconnaa ah, ah. war madaxweynuhu marnuu sheego wuxuu yidhi maalmihii waxnaa way soo socdaan warwar ma haysaane macwiislaydilala hawaayaan waa soo socdaan maanta waxaa lagu soo bandhigay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan cali jaytoo macawisleydaa la hadlayna wuxuu yidhi hadday hawlikow tahay nimay ku hartay howlahaysaa maqli jire hoolelkiin huraan horaan iskuhaanadiye waleeri warshaabkii ku haray aagga jicibow iyo aborrey wadna ay farta ku hayaan waana qulquleynaa la yidhi sababtoo ah gaaray aaggaasi ciidamada gorgor oo ay la socdaan qaybta toddobiilabaatanaad ee xoogga dalka iyo askar badanoo macawisley ah waxaana la yidhi jiinka webiga gobolka hiiraan shabaab maalmahan waa laga sifaynayaa waar shabaab kiibkama waxay ka maraysaa fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo <laughs> inuu era doonantaa wiyaay wadnahay dhagle bug warkalamaanay waxaa la yidhi eh. shabaabkii iswaalwaali jiray waabiyaa helaye eh. cali jayto goortuu wajahay waayaraha go'aye eh. wacdaraha ku dhacay bay hadeer wayda la hayaane shacabkoo caraysani warmaha jeerku wada boobiye ciidamada wanaagsani hadday guula ka wataane meedkooda waatii la waray jiinka webigiiye wadnaha dhagle baa la yidhi oo walaahiyaaryaadhaha ah. samigay cabdulana wuxuu yidhi shabaabow hwgeedfuushayaya godgaasha walaaguunaan adaa gaartaan geed fuushaayaaya godgaasha walaaguunaan adaa gaartaan warwali kaaleeray gaagaabyaal gafuurhume inteed galaysi waa la gubaa gudkaad gashi warkalamaanay war mahaysiine baarlamaanada soomaaliya ayaa go'aan soo saaray war labadii gole baarlamaanka miyaa kulmay war dalku waa hal baarlamaan waana laba gole buda warya kii koonfur galbeedlenta kahilmaanti oo dowladda buntland baarlamaankeeda cid qarinka dhaa ma jidho waar walla weynay baarlamaan mooyaane meedin guurta kursiba lahayn inbow baarlamaanka hirshabelle ma guuriguuro war doorashada baarlamaanka galmudug sooma dhowa hadda waa sanadka dambe agah war hadda go baarlamaanka jubbaland xaggee uga tagteen waryaahe wax markii la yidhaahba wa isla waalan jirteene magaalada muqdisho waxaa ku shiray guddoonka baarlamaanada maamul goboleedyada mid kastaa calankiisa muu sitay waa ruuxu maqaarad baa anugu yaabaye war horta meeqa calan meeqa caasimad meeqa madax meeqa xil iyo meeqa dowladood baannahay war aaneel horta geeda macruufu agaar iyo gaduud ihin dagaliga tatafajiiwu markaasa ictiraaf laga rabaa warba waxaa madax iyo calan la tiriyey eh. hadda hal shacab bay xukumaanin war hadda waa federaale eh. baarlamaanada maamul goboleedyadu waxay ka shireen eh. arrintan dhammaystirka dastuurka waxayna dhaheen wax talaa iyo wax gudiyaahoo nalaga siiyey ma leh ilaa haddana qayb kama ihin waana diidnay shirka baarlamaanka federaalku ay naga waceen mas-uuliyiintu warkalamaanay waxaan idiin weydiiyey sawtiila lahaa talada dowladnimada iyo kala dambayntu waa jaranjaro iyo kala heer waxaan sulax qasan waa maxay aryaadhaha mahaasoo kale mugay marayso waxaa la yidhi dadyadal waa la diidaayo dangaaraha la doonayaa dadyadal waa la diidaayo dangaaraha la doonayaa war kalamaana war mahaysaane nin caaqilaha waxa la su'aalay xaaladda soomaaliya meesha ay ka toosi la'dahay iyo dhibaatada ugu weyne haysata wuxuu yidhi wax walba waxaa ka daran dadka soomaaliyeed siyaasigooda iyo shacabkooda waxay ka siman yihiin shaki iyo walaac ay la nool yihiin is-aaminaaduna waa ka maqan tahay hadda siyaasaduna waa ugu daran tahay oo wuxuu yidhi siyaasigu markii uu arko howl socota intaan la soo gaarin meeshii isagu uu ku lahaa ayuu inta shakiyo carradadhan ku firinbiqlayu dagaal iyo colaad abuuraya war lanfaylisuufar eba walili weyddiiyey kheerka haddaayaymaha degdegaa arantu mayka eri korta markaasa may eray adii aano oo manyafuulkaha maraayaan ambuulishamuure oo madaskiinbadbadaaso kuron waar walla weynay anugu yaabaya miyay khakhaayirteen warba buufiskiinu saddexi jir maray hayo miyaanad ogayn warkalmaanee waxaa la yidhi kala shakiga soomaali waa dabeecaddeeda waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee laga sheegayna waxaa ka mid ah la yidhi qofka soomaaligaa ah. marka taleefonka uu ka soo waco saaxiibkiisa isla maalmahan is arkin intuusan qaban ka hor ayuu shakinayaa kadib wuxuu leeyahay tolow hebel maanta muxuu ii soo wacay muxuu ii sheegi rabaa muxuu damacsan yahay waa maxay ujeeddadu muxuu ii weydiin rabaa waxaa ka daran ardayda waxaa la yidhi marka arday uu arday kale u yimaado ee uu qalanka wax kula qoranayo wuu ka shakinayaa wuxuu leeyahay wuxuu qoranayo maqish intaxabkii u helaybaa siyaasiyiinta haba sheegin taas waxaa ka daran shaqaalaha dowladda iyo kuwa hay gaarka ah haddii mushaarka wakhti hore loo soo diro way shakinayaan waxay leeyihiin mushaarka bishaan waa la soo hormariyee maxaana damacsan yahay bishii dambe mayaa la goy rabaa shaqo cusub maa soo korortay howl mayaa naloo diri rabaa maxaa laga wadaa labadii shukaansigii ka dhexeeyey isguursan rabtana waxaa layidhi midkood markuu sheekada guurka soo hadal qaado kan kale wuu shakinaya maxaa soo kordhay maxaa la boobsiinayaa yaa la gaadi rabaa hoos buu difaac ka gelayaha layidhi marka gaariga bielka la saaran yahayna qofka markuu kan kala salaamo salaanta wuxuu ka qaadayaha layidhi isagoo shakisan oo isdhahaya salaanta kadib qofkan muxuu soo wadaa muxuuse ku weydii doonaa bahashuna meel kastay gashaye ugu dambayn haddaan wadaadada eegno waxaa layidhi shiikh masaajid khadiib ka ah hadduu arko nin shakli culimo leh oo masaajidka soo galay wuu shakinayaa ma masjidka alala wareegi rabaa maxaa soo kordhay shiiqan xagguu ka yimid muxuu sidaa yaase soo dirsaday uu qalbiga iska leeyahalyidhi qalbiga waradaan fahmina waxaa hore loo yidhi caanagadooy isma jecla war hadda adigana way kaa maqantee waxaa la yidhi martida hore martida dambe ka naxdaa war maahmaahadan inkudheelana wangada wehelkamaa masjeelaleeri war kala shakiga soomaalida idinkaga dhegan tahay dad baa hortiin fahmay oo ka ganacsada waxayna dhaheen waxaan dawaynaa shakiga walaaca hurdala'aanta istareeska isla hadalka iyo waswaaska war waxaa layidhi dadaaba waxay mushaar ku qaataan waa feecan wax walbana waa samayn kartaa inay dad ku subax kasta warba hade soomaalida kuwaasoo kale faan bay u taqaanao shilinkuma bixiso warkanamaanee waxaa layidhi soomaalida maanta waxay u baahan yihiin qofka tala oo uga sheekeeya kana dhaadhiciya qof kastoo soomaali ah waxa uu isagu yahay aho ewalaa hore loo yidhi ama tala ama tala war siyaasi ilinja moongala dhihi jiro kenyaati hadda kahor u qaabilsanaa dowladda kenya shirkii soomaalida embagaati wuxuu yidhi soomaalidu waa inay muraayad hor tagtay isdaawataa sababtoo ah muraayadu qabkama muujisa iyo damacee salaxday muujisaa iyo qofku suu eegyahay war waxaa kaloo la yidhi iska dhigidda waxa aad u dhalandhibiya waa howle marunbaad dhabtii noqonaysaa ruuxa dhaladkaaga fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenna xogwaraysi barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay qaaliye duulkii naga shinsada shalahaybay iyo shacbina sarwadowma kala hadlo dagaalka shirka ku nahay dagaalka shirka shacbiga sharwada uma kala arno dagaalka shirka aan ku nahay dagaalka shirka aan ku nahay